بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الترغيب استعليسينتي وباب يهي في مكارم الأخلاق أخلاق ضميدة وناكسن ليستعليسيه akhlaaqda mideeda wanaagsan waa qeyb ka mid ah dhammaystirideedu waa qeyb ka mid ah risaaladii nebiga sal alla alay wasalam ujeedooyinkeedii waaweyneyd iyo tiirarkeedii asaasiga ahaa waakii xadiiska nebigu aha sal alla alay wasalam inamaa buciftu لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق أخلاق ده وناكسين أن أما يستره فعلى إيسو صاري بنبي صلى الله عليه وسلم والله إيسو دري لما يستر كاسي وحو كساب سيئة علماء ليه لما يستر وحلوغ عبري لأن عربت جاهلية دي, دي إسلام ككهر أيها قال أخلاق ده وناكسين وحبيك هايستين oo runta oo lagu dadaala iyo ballantoo la oofiyo iyo deeqsinimada iyo akhlaaqda wanaagsan waxbay ka haysteen wixii ka haysteen mooye wixii kale inuu dhammaystiraa marka loo soo diray utamima macnahaasay marka ku imaanaysaa macnaha عن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري عليكم بالصدق عليكم لازمة بالصدق رنت لازمة runta ku dadaala oo laazima oo beenta ha uga gudbina been ha uga gudbina waxaa yeelay fa ina asidqa runtii yahdii wuu hanuuniyaa ila albiri khayr dhammaantiibuu ku hanuuniyaa yacni runtu ruuxa waxay u hor qaadaa ooy u jiidaa wanaag oo dhan biriga waxaa la yidhahdaa ismun jaamicun lilkhayraati kulliha baa la dhaha waa magac kulmiye khayr oo dhan marka runtu ruuxa waxay u jiidaa khayr oo dhan bay u jiidaa wa ina albira khayrkaa faraha badan ee hanuunku runtu kuu jiidaysana yahdii wuu hanuuniyaa isaguna ilaljannati jannada xaggeedu u hanuuniyaa yacni runtii baa ku kaxaynaysa khayr badan bay ku gaadhsiinaysa khayrkaa badanina isaguna waa ku hanuuninayaa waa ku horwadaya waa ku kaxaynayaa jannaduu kugu hanuuninaya wamaa yazaalu ka zuuli maayo alrajulu ninku dumarkuna waa la mide yasduqu inuu run sheegayo oo wayataxaraa uu ku dadaalayo asidqa runta uu ku dadaalayo ka zuuli maayo xataa yugtaba ilaa la qoro cinda allaahi ilaahay agtiisa looga qoro sidiiqan mid run badan ilaa loo qoro yacni ruuxu inuu runta markuu laasimo oo uu eh, muxuu ahaayey daa'imo oo uu ku dadaalo marxalo wuxuu gaadhayaa ilaahay agtiisa loo qoro sidiiq sidiiqu marka waa martabad saro waay waa martabad saro taqriiban waxaa la yidhahdaa waa martabada ku xigta nebinimada nebinimada martabada ku xigta dad yar baana inta badan helaa oo sidiiqu hadihi lumma wuxuu ahaa abubakr sidiiq abubakr buu ahaa marka sidiiqiyadu waa mansilo aad u sarreysa oo martabada nubuwada ka agdhow waayo ilaahay agtiisa marka waxaa looga qolayaa dadaalka uu runta ku dadaalayo iyo daa'imidiisa marka dambe waxay gaadhsiinaysaa in loo qoro sidiiq ah, saasaa waxaan u kala diigayaa idinka iyo walkadiba beenta iyaakum walkadiba beenta iska jira waa iyaakum waa taxdiir waxaan idinka digayaa oo la rabaa inaad ka taxadartaan walkadiba beenta maxaa yeele fa ina alkadiba beentii yahdii waa hanuuniyaa ila alfujuuri xumo ayuu ruuxa ku hanuuniyaa fujuurku waa dunuubta asalkeedana waxaa la yidhahdaa alfujuur ashaqu baa la yidhahdaa waa jeexidda waxaana laga wadaa macaasi iyo dunuub ruuxa diintiisa dilaacisa oo jeexda ayay beentu kugu hanuuninaysaa saas macana wa ina alfujuura faajirnimadii iyo diinxumadii iyo macaasidii iyo dunuubtiina yahdii wuu hanuunini ila naari naartu isaguna kugu hanuuninoo kuu horqaadaya faajirnimadu beentuu ka dhashaa beentuna faajirnimo markii ku gaadhiso faajirnimadiina iyadoo naartay ku sii oo ku sii wadayso yazaalu kazuli ma ya ar ninku yakdibu inuu been sheegayo oo yataharra uu ku dadaalaya alkadiba beenta xataa yuktaba ilaa la qoro cinda allahi ilaahay agtiisa ilaa looga qoro kadaaban mid been badan inuu yahay ha waxa lagu qorayaa diiwaanka kadhab wa mid aada u been badan wahay heerkaas marka dambe gaaraya sidoo beenta u akhrinayo oo wada macna muttafaqun alayhi bukhari muslim ma soo saaray hadithku wuxuu kutusaya runta iyo mansilada sare ay leedahay runtana waxa la yiraahdaa hadalkaagu inuu waafaqo qalbigaaga waxa ku jira isla markaa haddana uu waafaqo sida ay wax u jiraan iyo waxa aad ka waramayso sida uu yahay waa inuu waafaqsan yahay haddii qalbigaaga waxa ku jira iyo afka waxaad ka sheegayso uu kala duwan yahay waa been waana beentii munaafiqiinta بنت منافقين توا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ليش عربك وحي كليه وحانقرينا إلى رسول إلهي carabku markay kale yihiinna qalbigoodu waa khilaafsan khilaafsanye waa beenaalayagu marka marka afkaagii iyo qalbigaagu hadduu iskhilaafo beenaalaa tahay haddii waaqica waxaad ka warramayso sida aada uga warramaysa ayna wax u jirinna beenaalaa tahay iyadana haddayse kula tahay oo ay sidaa kula rajaxan tahay sidaad moodayso saasaad ismoodsiisay markaasaad jismiso waxaad tihi waa saas sidiisii aan ahayn bay soo baxday adigase way kula ahayn markaa been weyn la dhihi maayo adoonku ku dambaabi maayo leesh laana wax weeyaan waa khata khata tayib nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ki jismiyo markii xadiiskii dulyadayn baad garanaysaan markii salaada eh, afarta ragcadood laba ragcadood uu tukaday oo kadibna uu ka salaamo naqsaday isagoo ismoodsiinaya inuu afartiiba wada tukaday saxaabu wuxuu ku yiri rasuulullaah anasita am qasurati salaa buu yidhi rasuul ilaahay oo miyaad halmaantay mise salaaddii waa la gaabiyey muxuu nebigu yidhi lam ansa walam tuqsar lamana gaabinin mana halmaamin waa siday marka nebiga la ahayd sooma marka been maaha say adiga kula tood markaa aad ku qanacsan tahay haddaad wax u sheegto bimacnaa wax weeyaan waa uun la dhihi maayo waa dambaabtay laakiin warku waaqicibuu khilaafsan yahay ayb runta marka taasaa la yidhaahdaa marka runtu sida la yidhahdo culimmadu yidhahdaan weeyaan daacaadkuna way isdhalaan macaasiduna way isdhashaa yacni wax weeyaan daacadu markaad samayso mid iyadoo kale abay soo jiidanaysaa oy sababka ugu noqoni taasina tu iyadoo kale abay soo jiidanaysaa sababka ugu noqoni daacaadku way isjiidanayaan wayna ku jiidayaanoo xagga khayrkay kuu jiidayaan macaasiduna sidoo kale way isdhashaayo mid markaad samayso waa ku jiidaysaa ilaa marka dambe siday macaasidiiyo dunuubta kuusii jiidayaan gaalnimo ay kugu ridaan hataan soo marno ay salafku dhihi jireen iyo culimmadu almacaasi bariidu lkufri waay dunuubtu waa gaalnimada boostadeedii waay boostadaasoo wax laguma diro yani bariidka wax lagu diro siday kuu sii wado gaalnimay kugu riday wey markaas is dhalaysaa xadiidkanay ka muuqataa sida ay u kala dambayso beentii macaasi iyo dunuub bay kuu jiiday dunuubtii iyo macaasidii iyo diin xumadiina naar bay kuu jiiday runtii khayr badan bay kuu jiiday khayrkii badnaana jannu kuu jiiday saas wey macnaha marka runta ku dadaala beentana iska jira وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحوري اياكم وحن كل دغيا idinka iyo wadhanna malah maxay fa inna dhanna malahu akdhabu alhadith sheeka la sheego midka ugu been badan waa xadiiska waan soo marnay ma dhowaan soo marnay soomaa muttafaqun caleyhi bukhari muslim waa soo saaray dhanigana waxaa laga wadaa baa nidhi bimacnaa tuhmada tuhmada dadka aada tuhumto maxaa yeelay inta badan waxay u badan tahay sidaad u tuhumtay inayna wax u jirin marka waaqicii bay khilaafsan tahay waa been waan soo marnay marka axaadiista iyo nusuusta ka hadlaysa وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري إياكم إذنك يوحان أكل الدقيا والجلوس فريسي على الطرقات جلدك الله فريسته وحان أكل الدقيا إذنك إيا جلدك إلا فريسته اسكتشر ويا جلدك فريسي قول jidadka fadhiisanida yani waxaa laga wadaa shawaaricda iyo jidadka caamkee dadku ay marayaan dabcan dhexdooda ha fadhiisanina maaha xataa dhinacyada ha ka fadhiisanina ayb qaaluu waxay dhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa lanaa nooma sugnaanin buddun kaaftoon min majaalisinaa meelaha naga aan fadhiisanno kaaftoon aan ka kaaftoonno nooma sugnaanin kama maaranno waay kama maaranno waa ku caweynaa waa fadhiisannaa isugu nimaadnaa xoogaa wakti baan ku gudannaa saas daradeed ma dayn karno kama maaranno nataxadatu waanu ku sheekaysannaa bay dhaheen fiiha dhexdooda waan ku sheekayna majaalista iyo goobahaasi golayaashaasi waan ku sheekaysannaayo kama maarmi karno ee bal waxaa naloo fiiriya waay ayib marka waxay rajaynayaan nahyigaa nebigu uu ka reebay oo yidhi ha fadhiisanina iska jira jidadka fadhiisigooda ama waxay u haystaan inuusan amarkaasi wujuub ahayn ilan hadduu wujuub yahay hadal mayna ka keeneen laakiin waxay u fahmeen inuusan wujuub ahayn saas daraaddeed waxay yidhahdeen kama kaaftoonno kama maarano ama waxaa dhici karta inay wujuub u fahmeen laakiin ay leeyihiin sharciga ilaahay baa degahaye fududayn iyo naskihana loo raadiyo kama maaranne labadu waa suroobi kartaa wailaa saxaabadu hadday shay ogaadaan in shaaricu gooyey hadalna ka furayn waa inay markaasi waxa way cala alra'si walcayn war kama noola markaa waa qaadanaya طيب لكن لماذا فيه قرينه قال مركز النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا أبيتم هذا الديدين هذا الديدين إن مجالس ديسان وإذا ككافتوا بكرم فأعطوا سية مركة الطريقة جدك حقه حقي jidka aad fadhidaani xaq buu leeyahay marka xaqiisa guta qaaluu waxay yidhahdeen wamaa xaquhu xaqiisu muxuu yahay jidka xaqiisu muxuu yahay rasuul ilahi qaala wuxuu nabi sal lla alay wasalam qadu lbasar aragga oo la laabo indhaha inaad ka laabto daawashada iyo fiirinta dadka jidka maraya dabcan waa fiirada xaaraantaa wa ah, dumarka iyo waxa aan inaad daawatood fiirisa aan la ogolayn isha ka laab ah, maxaa yeelay meeshii la marhay adaa fadhiistay dadkuna inay meesha maraan xaq bay u leeyihiin haddaad dayin weyday isha laaboo marka daawashada ka daaway macna wa kafu ladaa dhibka oo la reebo dadka ood dhibka ka dayso dadkaa ah, jidka maraya jidka haya ha dhibin kafigu sidaa wey ayu nooc oo min anwaaci aladiya soo gelaya marka waxaa soo gelay afkaaga adinkaaga dhaqankaaga dadka jidka maraya ha ku dhibin dhibkaaga cisho dadka dhibka cisho wa raddu salaami iyo salaanta qaadideeda ilan jidkii waa laydin mari markii jidka laydin mara assalaamu calaykum waa laydin salaami salaanta inaad qaadaanna waa xuquuqda jidkay ka mid والامر امرد بالمعروف وناجا dadka la faro dadka jidka maraya wixii aad ku aragtaan wixii wanaag u sheega wixii wanaaga u sheego oo markay idin ag marayaan khayrka u sheega waraysekada bixiya war masaakiinta caawiya muxuu ahay war salaada ha la hagaajiyo war diinta ha loo shaqeeyo wixii khayra yani wax weeye siiya oo u sheega wanahyu reebida cani xumaantana la reebo iyo wanahyu wey xuquuqdii baa la talinaya cani wixii shareecadu diidayna inaad dadka ka reebtaan oo jidkaa lagu marayo haddaad dadka maraya wax xumaana ku aragto waa inaad tirahdo yacab tiraahdo waa inaad yacab tirahdood ka reebto warjoojiya war ma banaana raggii dumarkaas isku darmanina war waxaan iska daaye laakiin haddii munkaraadkiina lagula agmarayo jid kale aada fadhido kana aamusto xaqii jidka maada gudan muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa wariyey xadiidku marka arrintaasuu ku saabsan yahi ruuxii ka maari waaye inuu jidadka xaafadaha hadda maalan jidadka dhexmara inta badan hadda jidadkan waaweyne magaalada dhexmara dad fadhiistaaba iska yaray laakiin xaafadaha la degan yahay bay dadku waxay aada u fadhiistaan jirdiinooyinka biyaha hortooda ayay soo fadhiistaan waxaa ariib ah soomaalida dabeecaddeedu waa dabeecad la yaab la waayo rag iskaba dhaafe dumarkiiba intay guryahooda ka soo baxaan bay jirdiinooyinka soo fadhiisanayaan warnaa gurgeedii ka soo baxdayo jirdiina la fadhida la wada marayo haddana ma asturna taaga daranta waa aan caadi ahayn marka muxuu ahaayey haddii jidka meeshaas inaad fadhiisato aad ka maarmi weydo waa inaad xuquuqdaa gudato wey haddii kaleto meesha ka kaca saasuu ina baraya macnaha xadiiska nebigu sal lla ly waslam muttafaqun caleyh muslim soo saaray wacan mucaawiyata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sal lla lay waslam rasuulku wuxuu صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من يريد الله روح الله لدونه به إساق خيرا خير لدونه خير هذا هبنا يفقه الله وحو, وحو, وحو فهنسيا في الدين متفق عليه بخاري مسلم وصوصار عدي الله خير للروا دينك أيو فهنسيا طيب يعني قواعد الإسلام iyo xalaasha iyo xaaraamta ayaa garashadeeda ilaahay tabaaraka wa tacaala waafajiya una fududeeya kadibna ku camalfalkeeda iyo ku dhaqankeeda ayuu alla tabaaraka wa tacaala iyadana waafajiya ruuxaas waa ruuxa khayr laga lala rabo saas macna ومن يؤتى الحكمة ما فقد أوتي خيرا كثيرا يعني حكمة داسي وعلمك روحي إلهي علمي أوصيه خير بدن بالسي ساسمع ليش لأن علمي إساقع أساس وأوحكست وحكست خير الدنيا خير آخرة علمك أيا أساس إساقع وحو بكوري حتى إلهي وحو كهر مريه تبارك وتعالى التوحيد في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم قبل القول والعمل hadalka iyo camalka labadaba wax walba ood ku hadlayso waa inuu cilmiyeysan yahay waxaad samaynaysana waa inuu kuu cilmiyeysan yahay tilaabkada sidood qaadayso hadduuna wixii kuu cilmiyeysan ictiqaadku cilmiyeysan yahay hadalku cilmiyeysan yahay ficilku cilmiyeysan yahay hadduuna wixii kuu cilmiyeysneen ma taqaanid ma ma ma hayjad baad garaacaysa ma manci baad garaacaysa mise mise waxaan kuu saxsan yani wuxuu leeyahay alimaam eh, muxuu aha eh, ibnulaqinha unu malanaya wuxuu leeyahay sababta cilmiga wax kasta looga hormariyey waxa weeye <clears throat> cilmigu wuxuu saxayaa buuhi niyada niyaduna waxay saxaysaa camalka saasuu wuxuu saxayaa niyada nawaayaadka niyooyinkuna waxay saxayaan oo asaas u yihiin camalka ruuxu samaynayo oo inama alacmaalu biniyaad waayo saas daraaddeed niyaadka iyo ictiqaadaadka iyo acmaasha qalbiga iyo carabku wuxuu ku hadlay iyo xubnuhu waxay samaynayaan kulli cilmiga asaas kulli cilmiga asaas cilmigaasi marka ruuxii laga xirmaaniyo khayr oo dhan baa laga xirmaaniyo waana sida xadiidka mafhuumka laga fahmayo mafhuumka jumlada shartiga laga fahmayo waxa weeye man lam yurid illahu bihi khayran lam yufaqihu fi diin ruuxusan ilaahi khayr la rabin diinta fahamkeeda la garab mariyaa oo fiirsada marka lama dhihin ruuxu ilaahay khayr la rabo salaadu waafajiya ruuxu ilaahay khayr la rabo jihaadku waafajiya ruuxu ilaahay khayr la rabo dacwadu waafajiya laana waxaas ruuxa asaas u ah cilmiga asaas u ah dacwo cilmi weyday dacwo ma ah jihaad cilmi waayey jihaad ma ah salaad cilmi weyday salaad ma ah irjic fasalli fa innaka lam tusalli waay waxba maada tukanin baa le ninkii leesh لانه wuxuu u tukaday cilmigi sharciigu la yimi si khilaafsan buu tukaday nafsi shay webar sidii sharciyadu jihaadka u dhigtay amalka u dhigtay ruuxi u jihaadana jihaadkaaga la tag baa la dhigay laana ma cilmiyeysna saas shay يرجع إلى العلم والعلماء في هلكا كبحسن ووح انحراف سمر marka cilmiga in lagu dadaalo cilmigu marka waa laba qaybood cilmi fardu iyo cilmi fardi kifaa'i ah cilmiga fard waxa weeye ruuxa adiga shakhsiyan wixii kugu tacalluqa oo camal ama caqiida ah in aad ogaato intaadan samaynin waa fard wixii kugu saabsan eed samayn rabto salaad baad tukan rabtaa baro soom baa kugu waajibay baro ganacsi baad gelaysaa baro wixii markaa adigu aad tilaabeed qaadayso wixii kugu saabsan inaad cilmigeeda barato oo fardu cayn jihaad baad gelaysaa cilmigiisa baro wahaakada laakiin inaad yacni cilmiga dhex gasho ood caalim ku noqoto ood baxar ku noqoto ood siyaadsato oo tafaasiishiisa aad sii dhex gasho taasi waxa weeyaan ummadda qaar taqaana in laga helo unbaa laazim ah laakiin ruux kasta laazim kuma ah laakiin in culimo la helo tafaasiishii xalaashii xaaraamta garanayso diinta ka jawaabta culimada qaar ka mida in laga helo ummadda in qaar ka mida laga helo waa laazim taasi marka waa fardu kifaayo dadka qaarkood haddii laga helo ummadoo dhan lagu wada laazimin maayo laakiin qiyaas waxaa jirta ruux kasta laga rabo qiyaas waxaa jirta ruux kasta laga rabo hadduu dayacana uu cadaabku mudanaya macna عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده ما من شيء شيء مجره او في الميزان ميزانك دحديسا اثقل كعليس بدن من حسن الخلق اخلاق ونا يعني اخلاق وناكسن اما اخلاق وناك ما من شيء شيء مجره او في الميزان ميزانك دحديسا اثقل كعليس بدن من حسن الخلق أخلاق ذا وناكسنا ما أخلاق وناكا أخرجه حصوصاري أبو داود والترمذي وصححه صحيح كذلك الشيخ الباني بصحيحية غير كتبا وصوية حديثه wuxuuna ku tusayaa akhlaaqda wanaagsan iyo wanaagga ay leedahay maadaama la yidhiba miisaanka aakharo wax ka culusi ma jiro qiimo weyn bay ilaah agtiisa ka akhlaaqduna sideedaba waa tiir ka mida tiirarka waaweyn ee diinta towxiidka akhlaaqda cibaadaadka wahaa wahaakada yani waa mabda asaasi ah bal iskaba dhaafay sharcigeenna keliya ma ahe sharaaicdii samaawiga ahayd oo dhan baa la timid mabda akhlaaqle mabda akhlaaqle ilaa xataa waata ummadbaaba loo halaagayba qowmu luut qur-aanku markuu tilmaamayo sababta loo halaagay inta badan wuxuu ka dhigaa akhlaaq xumadoodii dhaqan xumadoodiiba marka maslatul akhlaaq masale muhim wey ah, waataan hadda ka soo hadallay waa waxay ka muhiimsan tahay sida nebiga ka soo sal alla alay wasalam ruuxa akhlaaqda wanaagsan wuxuu akhlaaqdiisa wanaagsan ku gaadhayaa darajata asaa'imi alqaa'im darajata asaa'imi annahaar qaa'im alleyl ruuxa habeenkiina salaad u taagan maalintiina soon sooman ruuxa darajadiisa waxaad ku gaari kartaa inay akhlaaqdaadu wanaagsan tahay dabeecadaadu macaan tahay wejigaagu furfuran yahay gacantaadu furan tahay dhibkaaga dadka ka ilaaliso aad tahay ruux يألف ويؤلف لجعليه والله صدنه والله فريسيسا لجعلاوه وددكم ay ku soo dhawaadaan hadal laakiin noqoto ruux laga cararo in laga carara sharku ugu filan ah haka nabi sallallahu alayhi wasallam dadka Allah wuxuu ugu naciye ruux ay dadku uga tageen oo uga carabeen ittiqaa sharrihi shirkiisa ilaalin la iska ilaalinayo looga cararayo war waa kii naga ciriyo waa kii isaga hay ila garab mariya ha sharu nas tayib xadiidkaasi marka wuxuu ku tusayaa akhlaaqda wanaagsan ruuxa muslimka ah inuu ku dadaalo akhlaaqda wanaagsan waa labo midna waa hibo rabbi bixiyo oo ruuxu waa ku dhashaa waa ku barbaaraa qaybo ka midana waa muktasabo ruuxu dadaal buu ku helaa waman yatacafaf yucifuhu allah من يتصبر يصبره الله آه. والحلم بالتحلم صاصا لقوة معنا دلقاتك وإناد أذوق الدلقاتك اسكر رادسو صبركنا وإناد إسسبر سيسود اسكر رادسو دور سوليدنا وإناد اسدورتو marka akhlaaq muktasaba jirta akhlaaq muktasaba ruuxu dadaalkiisa uu ku keeno oo markuu ogaado shayga wanaagsan uu naftiisa ku qasbo taa marka muktasab baa la yidhaahdaayo addoonku dadaal bacda tawfiiq illahi dadaal buu ku keenaya in badanoo ka midana waa khariizi in badanoo ka midana ruuxu wuxuu ka kasbanayaa mujtamaca uu ku dhex nool yahay oo mujtamacaad ku dhex barbaartay hadduu yahay mujtamac akhlaaq leh dabcan akhlaaqdu waxay noqonaysaa dabeecadaada qayb noloshaada ka mid ay noqonaysa mujtamac akhlaaqdiisu hallaysantahay haddaad ku dhex barbaartana hadda waxa weye isagiiyo waxa ubaad qaadan saas macna وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء حشوتك من الإيمان إيمانك كمده مبدأ أخلاق ذا ومبادئ ذا هذا قالوا أي حوق السارين سيدي الله بابي إله قدام أيقو خاصة الرجال بيته أي أخلاق ذي كتغين واهري وبهائمته إيه حولها iyo duurjoogta akhlaaq ahaan meesha waa ka sii liitaan halka maadaama ay gaadheen oo wax kastoo akhlaaq ahaa oo dhaqan wanaagsan ahaa ay ka dhex siibteen raalli ku noqon maayaan inay dadka intooda kale daahir ahaadaan ayaguna wasakhoobaan in caalamkii kalena uu ishaysto oo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo ka muuqdo ayaguna ay halkaa gaadhaan raalli ku noqon maayaan meesha lala ay gaadheen waa in lala gaadhay rabaan meeshay gaadheen in lala gaadho waay saas daraaddeed baa caalamka waxaa lagu furay wax kasta oo min wasaa'il alifsaad ah hadday telefishon tahay hadday idaacada tahay hadday internet oo hadda soo kordhay uu yahay hadday balaayo kaloo soo socoto tahay yacni wasaa'il alifsaad oo dhan bay caalamka caalamku fasaxeen ururo lacago wax yaacahay intaa maxaa la rabaa on dadka hala fasaadiyo hala fasaado akhlaaqda ha laga dhextaa akhlaaqda hadii laga dhaxbana bini aadam waa akhlaaq akhlaaq haduu ka tago bini aadam ma waa xoolo markaas wixii ma jiro وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري الحياء حشوتك من الإيمان إيمانك كم ديها متفق عليه بخاري مسلم وصوصار لفتك حديثك صوب لها حديثك صوب لها وكيمت صوب الورود لها وعناها sida bukhaari soo saaray rasuulku sal ly wasalam mara calaa rajulin min alansaari wa huwa yacidu akhaahu fi lxayaa nebigu nin buu soo maray nin walaalkii a wacdinaya oo xishoodka ka wacdinaya wuxuu leeyahy nin xishoodkaagii baa batay waana ku dhibay xuquuqdaadii buu ku dhaafiyey walayahu sidan iska daa oo raganimo iyo dhiiranaan iyo yeelo oo xishoodkan iska dhaaf soo waaninhaya walaalkii saa u wacdinaya yuu nabigu soo maray sal lay sl markaasuu nabigu wuxu uri sal lay slam dachu dachu buu yihi fa ina min aliimaan daa buu yidhi xishood ha ka waaninin dhaaf u daa maxaa yeelay xishoodku iimaanku ka mid yahay buu nabigu sal lay slam xishoodku iimaanku ka mid yahay maxaa laga wadaa xishoodku iimaanku ka mid yahay xishoodku waa camalu lqalbi waay waa camalu lqalbi camalu lqalbina iimaanka qayb ka mida waay shucba min shucab liimaan maxaa yeelay يعني وحوي حديث النبي وكيه صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون الشعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان آه. إيمانك وتضباطا مثل لحدني دور قبل واحد وحا أبص الرئيس إيمانك القيبه لا إله إلا الله أو لغو قوله waxaa ugu hooseysa inaad dhibka jidka yaalle ee muslimiinta dhibahaya inaad ka ka zuulisood ka leexiso xisoodkuna iimaanku ka mid yahay xadiiskaasi wuxuu kulmiyey iimaanku saddexda qaybeed oo uu qaybsan yahay ilan iimaanku wuxuu yahay ictiqaad iyo qowlun billisaan iyo camalun biljawaarix qowlu laa ilaaha ila allah waa qawlu lisaan حياء يحشوتكنا وعمل القلب وانا اعتقاد كيوه صوما محوها إماطة الأذى عن الطريقنا وعمل الأركان وح... يعني وحوي إلى وحى قوانيس كعنتي حبنها قوانيس بركة عند أهل السنة والجماعة واساسه الإيمان الصحيح يشمل الاعتقاد والأعمال والأقوال صاسبا انت هو شملنا xishoodku marka waa gobol ka mid ah iimaanka saas daraadeed baa iimaanka loogu itlaaqay waxaa kaloo iyadana keenaysa in xishoodka lagu magacaabo iimaan lagu magacaabo xishoodku wuxuu qabtaa shaqada uu iimaanku qabto iimaanku muxuu qabtaa iimaanku iimaanka ruuxa markuu qalbiga galo wanaaggana wuu ku riixaa xumaantana wuu ka xakameeyaa soma shaqadaasi waa shaqada iimaanka saas daraadeed markastoo iimaankaagu xoog badan yahay camalkaaga khayrkaa badanaya maxaa yeelay matoorkiibaa xoog badan matoorku ku dhaqaajinaya xoog badan markaa xakamaynta uu xumaanta kaa xakamaynayana waa xoog badan tahay laakiin markuu iimaankaagu daciifo xakamihiibaa daciifa mar marka qaarkood baad seetada goosanaysaa marka marar fara badan baad waajibkii dayacaysaa soo ma laanna iimaankii baa daciifay sidaas daraadeed xishoodkuna waa sidoo kale ruuxu markuu xishoonayo xumaantuu ka celinayaa xishoodka wanaagga iyo faraa'idda inuu dayacuu ka celinayaayo allah buu ka xishoonayaa markuu salaadda ka tegay allah ma salaaddii alle kugu waajibeed ka tegi waa xishoonaya sakadii waa ka xishoonaya inuu ka tago xajkii inuu ka tago markuu waajibo waa ka xishoonaya waajibaadkiina xishoodku waa faraya xumaantiina waa ka celinaya inuu zinaysto waa ka xishoonaya soma inuu ruux dilo waa ka xishoonaya inuu afkiisa iyo adinkiisa xumaani ka timaado waa ka xishoonaya xishoodku marka shaqada iimaanku qabtaa shaqada iimaankana waa qabtaa saas daradeed baa alxayaau min aliimaan loo yiri xishoodka maxaa la dhahaa marka xishoodka waxaa la yidhahdaa waa akhlaaq ruuxa ku bixisa inuu ka fogaado waxyaalaha xunxun ciddii xaq kulana xaqiisa inuu ka gaabiyo ka celiso waa وخلق أخلاق وروح إلهي السيئة تبارك وتعالى حمان تنا وكاربيسا عدي حق لهيدو ألا أبوي هينا حقوق دي سيئنا تكقع بسوط كقبوت خشنا وكاربي حشوت كاسابنا ما دك استكلات شرتو حشوت كأو أقو فلين لمدع الخور والخوف مربى يتشبهان حشوت ومركات شيء حقك حشوته shay aad ahayd inaad ka hadasho shay aad inaad samayso markaad ka ka gaabsato markaasoo kale xishood lama yidhahde waa baqdin fuli baata markaa meel la rabay in la yidhaahdo munkarka la reebo haddaad dadka ka baqdoo tidhahdo maya ma halkan aan ka hadli karaa maya waan ka xishoonhayaa ma odayaashan aan ka dhex hadli karaa ma maanta wax ka dhex sheegi karaa maya waan ka xishoonahay ma diin u sheegi karaa waa mad xishoone waa mangariiri markaad hor fadhiiste war maya waad baqaysaa xishood lama dhofo taa xishood maaha marba hadda waxaad ka xishoonaysa uu xaq yahay xishood lama yidhahdo leanna xishoodka sharciga ah iyo xishoodka khariisiga waa kala duwan yahay xishoodka sharciga ah waa wixii sharcigu kaa reebayna inaad ka reebtoonto wixii shareecadu kuu dirtayna inaad ku tilaabsato ama cid ha dhibto ama cidi ha dhibsato ama shaqadaada maa taasaa xishoodka la yidhahda marka ayb marka markaas iimaanku kamid yahay ibn mas'ud radiyallahu anhu qaal wuxuu qaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri inna mimma adraka waxay soo gaadheen waxa kamida ah annaasu dadku min kalaami nubuwati nabinimada hadalkeedii al-ula ee horeysay waxyaabahay ka soo gaadheen oy kala dhaxleen waxaa ka mid a ah, hadalkana ka mid ah. idaa goortii lam tastaxyi aadan xishoonaynin fasnac samee maa shiita waxaa doonto hadalka murtida ee nebiyadii nebinimadii hore ambiyadii hore rasuulkeenna ka horreeyey baa laga soo guuriyey waa la kala dhaxlay waa laysu dhidhiibay hadalkan murti wey marka ina mima adraka waxay soo gaadheen waxaa ka mid a annaasu dadku min kalaami nubuwati nebinimada hadalkeedii ay ka soo gaadheen al-uulaa ay horraysay xikmadaha nebiyadii hore laga soo gaaray waxaa ka mid ah idaa goortii lam tastaxyi aadan xishoonaynin fasnac samee oo sancee maa shiita waxaad doonta kharajahu lbukhaari baa soo saaray hadalkaasi fasnac maa shi'ta waxaad doonto samee dhowr macnaba waa waa lagu fasiraa macnaha koowaadi waxa weeye inay tahay macnuhu uu yahay amar bimacna alkhabar ah amar bimacna alkhabar lafdigu hadda waa amar laakiin khabar baa laga warramaayo yaa laga wadaayo waxay ka dhigantahay sidii adoo lagu yidhi oo kaleeto idaa lam tastaxyi sanacta maa shita haddaadan xishoonaynin wax kasta waad samayn lianna xishoodkii xumaanta kaa celin lahaabaan meesha ku jirin soo min hadda soo sheeg xishoodka soo xumaanta kaama celiyo waa xakamihii waa xakamaha haddaad weydo oo xakamuhu fukado fakado ama baabuurkaba muxuu ahaayey steerinku u fakado maxaa dhacay ya soo wuxuu doono ku kici maayo waxaa wuxuu doono ku kici marka haddaadan xishood lahayn wax kastaad ku kici wax walbana waa kaa suroobaan maxaa yeele wixii ku celin lahaa baan meesha oolin bimacna alkhabar insaan looga wado waa suroobi kartaa macnaha labaad ee suroobi kara waxa weye in xadiiska laga wado tahdiid in laga wado tahdiid iyo goodi in laga wado oo macnuhu uu yahay waxaad doonta samee haddaadan xishood lahayn allah tabaaraka wa tacaala abaalkaaga waa ku marin doonaaye waxay noqonaysaa marka faman shaaa falyu'min eh? waman shaaa falyakfur ruuxii doona ha gaaloobo ma gaalli baa lagu faraya marka raalli baa lagaaga yahay gaalow miya maya haddaad rabta gaalow abaalkiisa waad heliya wey macnaha marka macnaha oo tahdiid iyo goodi ah in laga wadana waa dhici karaysa abaalkeeda waad heli ee samee ayib macnaha saddexaad wax weeye oo la dhihi karayo oo culimada qaarkood sheegaa wax weeye in laga wado u fiirso waxaad samaynayso waxaad samaynayso u fiirso hadduu yahay wax laga xishoodo iska daa hadduu yahay waxaan laga xishooninna samee oo markaa wuxuu noqon idaa lam tastaxyi haddii waxa aad samaynayso aadan ka xishoonaynin oo wax laga xishoodo uusan ahayn sharcan ee fasnac maa shiita waxa aad doontay ee aan laga xishoonaynin ee shareecadu ayna farin in laga xishoodo kuu bannaan samee waxaa laga fahmay markaa hadduu yahay wax laga xishoodoo shareecadu kuu diidayna ha samaynin macnaha saddexdaa macnoba waa macaani ay culimmadu sheegaan oo xadiiska ay ku fasiraan way macna muhiimaddu wuxuu xadiisku tilmaamayaa xishoodka iyo muhiimadda uu leeyahay ficlan saas waa ruux aan xishoonin wax walba waa ka suuroobaa xishoodku marka waa khayr sida xadiidka fi saxiix muslim ku sugan ina alxayaaa khayrun kulluhu walaa yaatii ila bikhayr xishoodku dhammaantii waa khayr waxaan khayr ahayna lama yimaado waana xishoodka sharciga ah midka aan shareecada khilaafsan oo iska fulinimada iyo cajsiga ah kaas lagama wado macna ayib nabiguna sal lla alay wasalam akhlaaqdiisii buu ka mid ahaayoo kaana ashadda xayaaan min alcadraa'i fii khidriha nabigu sal alay slam waa ka xishood badnaa gabadh aan weli la guursanin oo dhalinyaro ah oo gantoobkii iyo asturkii ay ku barbaartay weligeed aan ka bixin oo meeshaa ku jirta ah, ilan dumarku kullamaa ay gurigooda ku barbaaraan kuna qarsoon yihiin xishoodkoodu waa badanaya kullamaa ay dibadda u soo baxaan oo shaarica iyo jidadka iyo magaalooyinka iyo ragga iyo ay wax badan dhex galaan siriigtaa dhammaanaysa sariigtaan ammaanaysa saas daraaddeed baa waxaa la yidhi waa kaan soo marnayo gabadha yartay weli la guursanin markii la guurinayo idan la weydiin waayo idankeedu hadday aamusto waa idankeedaa la yidhi leanna inay xishootaa asala ah. way oy caddaysan weyda waxeeda haweentii laakiin horey loo guursaday iyadu waxoogaa wayaraha ka yara durugtay meeshaase iyadu awood bay leeda warkeeda inay caddaysato saas daraaddeed ilaa ay amar bixiso ha guurinna waa kii leeyahay marka gabadha meesha ku asturan ee ku barbaartay nebi maxamed baa ka xishood badnaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ah, xishoodku marka dhammaantii waa khayr waa markuu xishoodka sharciga ah yahay macna aan ka hadlayno macna ayib ceebna ma ah. ceebna ma ayib soomaalida qaar fara badan baa sidoo kale uhaysto haysto lil xishoonaya hadday arkaan war ma ma naag baa tahay leeyahay naag baa tahay waxaad la xishoonaysaa warmeehe waxa uu xishoodku rag iyo dumarba waa leeyihiin waana khasle aad u qiimo badan oo ruuxa muslimka inuu xishoodo saas macna xishoodku wuxuu ruuxa ka reebayaa inta badan dhiiranaanta faraha badan iyo indha adayga faraha badan oo xaqa lagu muxuu baadilka lagu indha adayga iyo xishood darrawa xishood darrawa saas macna Soomaalidu qaar ku ay dhaam maxay dhisna walba inda adaygu waa raasamaal bay dhah adaygu adaygu waa ruux meel walba iska dardaro waay wax kastana iska sheegto waa raasamaal baa lagu leeyahy waa raasamaal ma aha indha adaygu waa qaybsameen indha adayga xaqa aad ku indha adayg tahay baa raasamaal ah ama midkan qajijacda iyo iska qasba ah iyo wax walba waan dhameeyeydani wax walba waan dhameeyey taasi wax weeyaan waa waa xishood darro wey midaas macna وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري المؤمن مؤمنك مؤمنك alqawiyu ee xooga badani ee xoogga leh almu'minu alqawiyu ee xoog leh khayrun waa ka khayr badaya wa axabu waa loo gacayl badaya ila allah alla xaggiisa min almumini muminkii xaggiisa aldaciifi ee tabarta darnaa mu'minka xoogga leh waa ka khayr badaya alla waa looga kalgacayl badan yahay mu'minka tabarta daran xoogga maxaa laga wadaa culimada qaarkood waxay leeyihiin waa xooga oo caziimatu nafsiga ah xoog macnawiya waa oo ruuxu inuu e, go-aan leeyahay ayib go-aan uu khayrkana e, muxuu ahaayey ku sameeyo xumaantana isaga reebo markaasi waxaa la leeyahay waa waa waa waa ruux oo qawiy shakhsiya ah xataa abuurkiisu daciif baa iska ahaaday qaar qaabkaasi ku xambaareen qaarna waxay leeyihiin almu'minu alqawiyu waxaa soo galaya mu'minka jirkiisa iyo caafimaadkiisu xoog badan yahay oo dee jirka hadduu xoog badan yahay jirka xooggaas jirkiisana uu u isticmaalo khayrka midka tabarta daran ee aan awooddaa lahayn camalka kaa uu samaynayana aan samayn karin waa ka fadli badan yahay maxaa keenaya awoodi alla buu khayrka u isticmaalay kana awoodi lama siin soma nimba iska naafaba midna xoog buu bulee kii xoogga lahaa waa jihaad kii ki naafada hana jihaadki aadi waa soo xooggaa badaniga ee jirka kagama hormarin saas macna marka xoogga jirka markii khayrka loo isticmaalana waa soo galaya xoogga macnawiga ahee qalbiga oo go-aanka iyo fulintiisa ana waa soo galaya labadaba ruuxa isku darsadayna midka labadaba daciifka ku ah waa ka khayr badan mid ruuxa la siiyeyna ka laga qadiyey waa ka khayr badan waa maarkii khayrka loo isticmaala laga wada wa fi kullin mid kasta dhexdiisa waxa ahaaday khayru khayr baa muuminka xooga badaniyo ka tabarta daran labadaba dhexdooda waxa ahaaday khayr baa waxa laga wadaa way uu kala khayr badan yihiin aslul khayrka waa ka wada dhaxeeya maxay yeelay aslul iimaan baa ka dhaxeeya soma maadaama ay mu'miniin wada yihiin khayrka asalkiisa waa ka dhexeeya laakiin way ku kala way ku kala badan yihiin saama laga hadlayaa macna tayib ihris dadal ala ma yanfa'uka wa haku anfa'aya korkiisa ku dadal ha wasta'in kalmayso billahi allana kaalmayso dadaal oo wixii ku anfacayo dantaada ku dadaal adduunkaagii aakhiradaada manaafacaad kuu leh dadaalkaaga keliyana waxaa ku qaybsanine alle tabaaraka wa tacaala kaalmayso tala saaro xadiiskaasi labadiisa jumlo waxay faa'iideynaysaa midda ay faa'iideysay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adiga keligaa baanu ku caabudi allow keligaana kaalmaan ku weydiisanaynaa yacni addoonku wuxuu u baahan yahay inuu isagu dadaalo kow oo haddaad adiga dadaalkii lagaaga baahnaa aad gabto ood adugu ishagrato dayaad ka sugi marka inuu inuu wax ku taro adaaba ishagraday horta dadaalkii bixiyo wixii ku anfacayay ku dadaal cilmigii sharciga ku dadaal camalkii ku dadaal waajibaadkii ku dadaal xalaasha raadinteeda ku dadaal xuquuqdii inaad gudato ku dadaal alla raaligelintiisa ku dadaal wixii ku anfacaya horta dadaal la imow markaad dadaalka la timaado kadib dadaalka keligii ma kugu filan yahay haddaan alla ku kaalmaynin dadaalkaaga keligii miyaad wax ku gaari kartaa maya wastacin billaah waxaan leenahay laa xawla walaa quwata ilaa billah laa xawla walaa quwa xeelad ma malihi ama awood aan kaga wareegi karno macaasida ma lihin awood aan daacada ku samayn karnana ma lihin ilaa billaahi kaalmo ilaahay mooye marka wastacin billaah alla kaalmayso ha isku tashanin adigiiyo awooddaada keliye allah tala saaro oo awoodda rabbigaa ku tasho dadaalkana la imow acqilha wa sababkana qaado allana tala saaro inuu ku kaalmeeyana weydiiso ilaa labadaasuu addoonku ku gaari karaa oo wuxuu raba ku gaari karaa adduun iyo inuu isaguna dadaal la yimaado allana kaalmeeyo tabaaraka wa tacala walaa tacajazha caasisi baa leydhi ha wahsanin oo taacada ha ka wahsanin walaa tacjazha waasanino daacada ha ka gaabinin khayrka ha ka gaabinin haddaad adigu aad gaabiso ood waxaad samayn lahayd ka gaabiso hadda markaasi waxa weye adaa ishagraday waay hawlkuu taalla way marka marka isku dar dadaalkii iyo alla tala saarashadiisa wain asaabaka hadduu ku asiibo shay-un wuxuun hadduu ku asiibo waxaadan filaynin baa ku asiibay maqaadiir rabbi kuu qoray baa ku asiibtay naftaada xoolahaaga caafimaadka waxbaa kugu dhacay falaa taqul ha dhihin low annii anigu facaltu haddaan fali lahaa kadaa sidaa haddaan fali lahaa kaana wuxuu ahaan lahaa kadaa wa kadaa sidaa sidaasay noqon lahay alelaahi ah, haddaan ridda soo xidhan lahayn caaw tuubku inooma soo galeen alelaahi ah, haddii muxuu ahaaye baabuurka markaan ku safraynay haddaan iska jeegarayn lahayn haddaan ah, iska jeegarayn lahayn khatartani dhacdeen baabuurku markuu kula boodo breega haddaad ku dhegi lahayd dhib kale inama gaadheen war ah, waxaasi wax jira maaha ah, wax lowdaasi waxba ma qaban karto waxan waa wax qornaa waana wax qadarnaa waana wax marnaba aan ku seegeen mar hadday sidaas tahay low low ka bax haddii haddii haddaan yeeli lahay haddii saa la samayn laha haddii kan la samayn laha haddii la taxadari laha ha ninku waa xanuunsaday haddii markaba dhakhtarka loola ordi lahaa agoobi waa la badbaadin lahaaye war lama badbaadiyeen lowdaas marka iska dhaaf low annii anigu facaltu haddaan falo kadaa sidaa haddaan fali lahaa kaana kadaa wa kadaa sidaa iyo sidaasay noqon lahay walaakin qul saa dhihine walaakin qul waxaase se tidhaahdaa qadara allaahu allaa qadaray oo arrintan qorsheeyey wamaa shaaa wuxuu doonana facala waa falaa allah baa sidan wax u qoray oo u qorsheeyey wuxuu rabbi doonana waa fuliyaayo cidina ma hor istaagi karto sooma saas macna marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un kaga bax laakiin law iyo dib ha u fiirin waxa yeelay fa inna law taftahu waxay furtaa amal ash-shaytan ash furtaa yani waxay furaysaa oo qalbigaaga ku furaysaa amal shaytaano wax la yidhaahdo maqadirta ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo qorshihii uu wixii rabbi kugu sameeyey inaad ka shallaytooto ood qoomamooto oo qalbigaagu xumaado ood rafaado oo muxuu ahay cidhiiri gasho waa wax shaydaan wa marka dambe ay dhici karto xataa inaad ilaahay qadarkiisa iyo qadar qadihiisa aad dhaliisho oo tiraahdo maxaa la iigu sameeyey aniga dhib maxaa la ii gaarsiiyey maxay sidan ii gaadh ah, waa tii gaalada rabbi tabaaraka wa tacaala uuna yidhi muxuu ahaay fi suurati ali cimraan waa rabbi tabaaraka watacaala ka hadlay ah, dadkii markay duulaanka intay ku baxaan lasoo laayo ama safar intay u baxaan ay safarada kusoo dhintaan maa maatuu wamaa qutiluu lamana dileen mana ayna dhinteen allah tabaaraka watacaala wuxuu yidhi waxaa sidaa inay dhahaan loogu qadaray xasratan fii inay quluubtooda qoomamo ay ku noqoto laakiin dhulku saas ma ayaga laftooda waxaa lagu yiri allah tabaaraka wa tacaala maqaadiirkiisa waxba kama qaban kartaa marka sidaas weeyaan hallow lowdaas ka baxay marka alimaam an-nawawi yeeqi waxay leeyihiin nahyigaas lagu leedahay low iyo haddaan saas yeeli lahaa nahyigaasi waxay li tanziih alimaam an-nawawi wuxuu leeyahay eh, muxuu ahaaye wixii taaca wixii taaca oo ruuxa taafay oo tegey oo uusan samaynin wuu dhihi karaa daacadii waa qoomamayn karaayo aleelahaysaa haddaan samayn laha way ii fiicnaan lahay maanta salaadii haddaan tukan laha maanta wixii daaco ku dhaafay waa waa low waa la isticmaali karaa buu leeyay wuxuuna u daliishanayaa xadiiskii nabiga sal lla alay waslam uu rasuulku dhihi jiray law istaqbaltu min amrii ma stadbartu lamaa suqtu lhadya xadiiskii fi saxiixni keyrkii ku jira macna sidaas weeyaan وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري إن الله الله تعالى كرهي أوحى وحو وحيودي إلي أنك وحوي وحيودي أن تواضعوا آه أن تواضعوا هوس الصدقة وإسليدة آه حتى لا يبغي إلى أوسن كحد قدبين axadun cidina calaa axadin cidda kale ayna ku xadgudbin ilaa aydan isgardaraysanin oo qaarkiin qaarka kale ayna gardaraysanin walaa yafkhara ilaa uusan faanin axadun cidina calaa axadin cidda kale korkeeda aynan u faanin akhrajahu muslim baa soo saaray allah wuxuu ii waxyooday oo ii sheegay weeye tawaaduca oo hoos isu dhiga tawaaducu waa kibirka lidkiisa waa kibirku waa ruuxoo isweyneeya islana weynaada tawaaducana waxaa la yidhaahdaa waa ruuxu hoos isu dhigo aan u arkin naftiisa inuu dadka wax la dheeriya uu ku mudan yahay in lagu weyneeyo wax in lagugu weyneeyo dadka aada la dheer tahay waa inaadan ictiqaadinin cilmi in lagugu weyneeyo aada mudan tahay caqli in lagugu weyneeyo aada mudan tahay muxuu ahaaye xoolo in lagugu weyneeyo aada mudan tahay muxuu ahay wahaakada masiye aad dadka la dheer oo in lagugu weyneeyo aada rabto waa inayna qalbigaaga ku jirin hoosu dhig xataa haddii ilaahay fadiilo ku siiyey hoosu dhig dadkaaga la midna dadka kaa ugu hooseeya ictiqaadi xataa inaad ka sii hoosayso sidaa markaad hoos isugu dhigto tawaaducdaan laba midhaba laba arrimoodba waa laga baaqsan karaa inaad is istulmidaan ood isku gardarrootaan laana gardarada maxaa keenay gardarada waxaa keena kibir baa keena hadduu kibirkii meesha ka baxo gardaraduna meesha waa ka baxaysa waxaa kaloo isaguna meesha ka baxaya isufaanidda lanna haddaad rumaysan tahay inaadan dadka waxba la dheereen ma faan baa imaanaya faan ma imaanayo kulli mushkiladaaso dhan waxay ka imaanaysaa waa markaad waxoogaa kor isu yara qaado kor isu qaadidaasi marka waa imtixaano waa kibir hoosu dhig marka aqoontaada cilmigaaga yani wax weeyaan caqligaaga muxuu ahaayey maalkaaga wixii ilaahay ku siiyey isagaa ku siiyee waxbaha ku kibrin isli hoos isu dhig dadkaaga ah ka mid noqo saas macana ayib akhrajahu muslim muslim baa wariyey waxaan u tegi doonaa xadiid kale inoo soo socdo ruuxii hoos isu dhiga oo tawaaduca ilaahay baa kor u qaada ruuxii isweynaysiiyena allah tabaaraka wa tacaala hoos buu u dhigaa marka tawaaduca waa lagu liibaanaa mujtamaca dhexdiisana qiimo iyo sharaf baad ku yeelan oo ruuxu isagoo mujtamaca dhexdiisa maqaam iyo sharaf ku leh haddana dadkaa hoose markuu iskala mid dhigo dadkaa kor u qaadaya dadkaa sharfaya magac buu ku yeelanayaa hadduu iskibriyana dadka dhan waa nacaya marka mujtamaca dhexdiisiina inaa kibiraanigu qiimo kuma leh ilaahay agtiisana warkeeda iskaba dhaaf marka tawaaducaasa ilahay kor kugu qaadaya almucaamalatu binaqiidi qasdi baa la yidhahdaa ruuxu markuu iskibriyana alla hoos buu u dhigaa markuu hoos isu dhigana allah tabaaraka wa tacaala kor buu u qaadaa magaciisa iyo sharafkiisa iyo aakhiradiisa dhammaanteed macna saas weyaan وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري من رد روحي الريبة عن عرض أخيه ولالكي شرف كيس ruuxii reebo oo difaaco waa bilghaybi maqnaan xaal uu ku sugan yahay walaalkaa oo kaa maqan oon meesha kula joogin sharafkiisiiyo cirdigiisa oo wax laga sheegayo ama dhib loo geysanayo ama la xamanayo ruuxii difaaca oo radiyo ka reeba arrinkaa radda allaahu allah reeba can wajhi wejigiisa wuxuu ka reebaa annaara naartuu ka reebaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada walaalkaa oo la xamanayo la aflagaadaynayo la durayo wax laga sheegayo baad meesha joogtaa waad ka qabatay waad dagaalantay waad ka celisay waad ka reebtay waad ammaantay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu kugu abaalgudayaa maalinta qiyaamada wejigaaga inuu naarta ka ilaaliyo oo naarta ka reebo wax weyn akhrajahu waxaa soo saaray at-tirmidhi soo saaray waxa wuuna tahsiiniyay sheekh albani baa ku raacay isaguna tahsiiniyay fi gaayat al-maramka صحيح ترمذي sidoo kale uu ku sugay xadiisku xadiis uga wada wali ahmed ahmed waxa uu sugnaaday min hadith asma bint yazid nahwu hadith kamid lamid lafdigiisuna waxa weeye man dhabba an lahmi akhihi bil ghayb walaalkii hilibkiisa ruuxi difaaca isagoo markaa uusan walaalkii la joogin oo ka maqaya goobta kaana xaqan cala allah an yuctiqahu min annaar alla waxaa korkiisa xaq ku ah oo u isa inuu naar ka xoreeyo ayb ibn abi dunya waa soo saaray fi samti abu nucaym fi lxilya sidoo kale sanadkiisana waxaa ku jira shahr ibnu xawshab oo nin daciif ah saduuq kahiiru lawhaam kama fi taqriib marka sanadkiisu waa daciif xadiiu asma binti abi bakrin oo cinda axmed markuu yahay sanadkiisu waa daciif laakiin wuxuu ku xoogoobayaa xadiidka ka horeeyuu ku xoogoobaya saas daraaddeed xadiidku biuruqihi waa sugan yahay macna oo macnaha عبيد الله بن ابي زياد القداح نلي هذا waa ku jira oo daciifa laakiin xadiisku xadiisan waa usugay walaw sanadkiisu daciif waa ahaado kan dambe asma bint yazid oo xadiis ahmed ah. tayib xadiisku wuxuu faa'iideynaya ruuxa muslimka ah xuquuqda uu kugu leeyahay waxa kamid ah inaad cirdigiisa iyo sharafkiisa difaacdo sidii waajib kugu tahay inaad xoolihiisa difaacdo oo diintiisa difaacdo kadalika cirdigiisa iyo sharafkiisa markii la dhaawacayana waa inaad difaacdo waxayna soo gelaysaa unsur akhaaka zaaliman oo madluuma walaalkaa dhibka lagu haya ka qabo meeshaad joogtaa laanna xaqu kugu leeyahay inaad difaacdo haddaad difaaci weydo sooma xadiid baa sugan abu daawuud iyo keyrkii soo saarey nebigu sal alay wasalam maa min muslimin yakdulu imra'an musliman fii mawdicin tuntahaku fiihi xurmatu وينتقص فيه من عرضه إلا خذله في موطن يحب فيه نصرته أدون مجره مسلم oo walaalkii oo muslim ah garabkiisa ka baxay oo u hiilinayay meel sharafkiisii lagu qararinayo oo dib lagu gaarsiinayo cirdigiisana lagu dhimahayo oo lagu dhaawacayo ilaa hadduu jiro intuu iska fadhiyo uusan ka hadlin oo shib ka yidhaah isagana ilaahay baa garabkiisa ka baxa meel uu jecel yahay in loo hiiliyo meel ilaahay inuu u hiiliyo uu sugahay uu isagana ilahay garabkiisa ka bixi doona oo hiilada uu waayi doonaa way macna saas weeye marka yani waxa waa masalo lagaa maarmaana inaan fahno in aad hadasho ood ka reebtaa la rabaa inaad dhegaysato ood cirdiga muslimiinta wax laga sheegayo oo la duray haddana aada qososho ood u marxabayso ka durayay adigu isku dambi baati markay ugu yartahay haddaadan waxba ka qaban karin meesha ka kaca inakum idan miluhum baa haddii kale noqoni inakum idan miluhum iyagoo kaleatiin haddaad la fadhidood dhegaysanayso un adiga isaga isku mid baati haddaadan waxba ka qaban karaynin meeshana ka kac qalbigana ka kaho wadalika alcafu liimaan way markaasi leannu waa munkar sooma munkarkaasi ruuxani samaynayo inaad dhageysatood u qosashahay waa dambi weyn wa adiga isaguna isku dambi baati saas mu'miniinta guud marka saa looga hadlayo waxaa ka sii xaq jiraan ayagu ku jirin culimada culimadu waa ka sii xaq jiraan lanna leesh laana culimadu saan soo sheegnay waa khaasada awliyada waa khaasada mu'miniinta waa dhaawaca iyaga loo geysto oo cirdigooda loo geystana waa dhaawaca diinta loo geystay waa marka intaad culimada caydo ood wax ka sheegto ood aflagaadayso oo dadka ku dirto oo dadka yaryarka aad ah muxuu ahaaye ku kiciso ood intiqaas ku samayso ood mujtamacu ka kalsooni baxo culimmada diintay wadeenna waa ka kalsooni baxeen xaggeed ku wadaa wey ummadda marka xaggeed geynaysa haddaad culimmadeedii ka kaxaysay xaggeed u wadaa ya macalmaaniyiin baad ku xidhi doontaa iyo diinlaawayaal majahiliin baad ku xidhi doontaa sidaas daraaddeed ayaa nabigeenna waxaa lagu yiri salawaatu rabbi wasalaamu sallam alayhi fa innahum la yukadibunaka walakin adh-dhalimin bi ayati adiga kuma beeninaya nebi maxamed aayadaha ilaahay bay diidan yihiin aayadaha loo socdaa ninka caalimka ama culimada ummadda magaca ku leh ee diin ahaan ay u noqonayaan in sharafkiisa iyo magiciisa meel lagaga dhaco shakhsi caadiyood meel kaga dhacday maaha shakhsi caadiyood meel kaga dhacday maaha saas daraaddeed dadka cilmiga iyo wadaadada qaarkood oo shaqo ka dhigtay uun inay culimmada duraan inay culimmadu inxiraaf weyn waa inxiraaf aan sahlanayn waa inaad shaqo ka dhigato culimmada duridood ruuxa noocaasoo kaleeta ana bitajriba waxaa lagu ogaaday akhiiran marka ugu dambaysa khaatumo xumaa ugu dambaysa diin la-aan buu inta badan ku dhintaa leanna waxa weye wuxuu galay martac khatiir ah ceel khatar ah buu ka cadday meel la gala ma ah luxuulul culamaa masmuuma waa hilibka culimadu waa sumaysan yahay hilib sumaysan nin cunay ma noolaanahay waydila tahay noolaan maayo maalmo wuu iska sii daaqi laakiin meel laga dhinto meesha ugu khatarsan buu ka dhiganoo diintu ka dhiganay marka yani waxa weeyaan cirdiga dadka ahlulculamada ahludiinka ee ummaddu ay diinta ka qaadanayso cirdigooda in la difaaco waa waa in la ilaaliyo wa macnaheedu waxa weeye wixii ay ku gafaan waxay ku gafaan ninkii saxaya waa inuu si edebsan u saxo inuu ku jeesteeso inuu ku maadsado inuu da'yarta ku kiciyo in lagu qoslo in lagu maadsado maya asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nimankii wax ka sheegay ee yidhi markii gaalada lala kulmana waa fulayo markii calaf iyo hunguri yimaadana waa niman hunguri badan markii hal la hadla yidhaahdana waa niman been badan iyay wax ka sheegeen saxaabadii nebiga waa culimadii ummadda allah tabaaraka watacaala wuxuu yidhi walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunnaa naquudu wanalcab haddaad weydiiso waxay ku dhahayaan waxaanu ahayn kuwa ciyaaraya oo warka unbaa meesha nala galay umaanaan qastin waxaa laga yidhi mataqaanaa قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما الله يا آيات كيس يا رسول كيس باتكو تشيسيسان لا تعتذروها عذر دارين نبالي قد كفرتم بعد إيمانكم إيمانك إنك دبوات قالوا دينه ورنمانكم الله ما يحكى الشيئين ما آياته يحكى الشيئين ما الرسول ده يحكى الشيئين يا يأفلقات دي يا saxaabada aflagaadeeyeen aflagaadeyntii saxaabada aflagaadeeyeen waxaa laga dhigay inay allaah iyo aayaadka iyo rasuulka aflagaadeeyeen leanna aflagaadaynta saxaabada iyo culimmada ummaddu macnaha waxay ka dhigan tahay adoo diintii aflagaadeeyo adoo ku jeeseesay o kaleeto marka meel sahlan ma aha da'yarta waayahan meesha ay galeen ee lagu sii wado meel sahlan maaha meel sahlan maaha rag dhalinyaro waxaan garanayaa masaajidkan iyo islii dhexdeeda meeshuu istaagaba uun culimmada qabsan jiray majlisku istaago waxbaa sheegaya haduu yidhahdo culimmadu fuuli jira maanta dadkii nooca ahaa waa taariku salaad diin ma leh diin ma leh xataa salaadii buu ka tegay qaarkood baararka khamraday ku jiraan waa aqaanaa meeshan markuu joogayna nin manaabirta ka istaago oo hadlo oo culimmada dul saaran buu ahaan jira isla tajriba waaye sidaas daraaddeed cirdiga culimmada waa in la nabadgeliyo cirdiga mu'miniinta guud iyo sharafkoodana waa in la nabadgeliyo culimmaduna waa ka sii xag jiraan ka sii xag jiraan xamalatu sharci lahi waa saas macna وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحده ما نقصت من نسقامس صدقة صدقة من نسقامس من مال حول من نسقامس هي واحد صعود إلا إذا هذا علمه waaqic kama warhayaan culimadu dawladaha ku shaqeysta culimadu waa fulayo way baqaan culimadu waa qaacidiin ha culimadu waxba kama warhayaan culimadu waa dhagax xidhan yihiin waxaas wadaado waxba ma ogidina culimo ka cad dumarka xaybka iyo nifaaskooda ka fatwooda jihaadka iyo waxaad ka ogtihiin ma jira siyaasadda ma taqaanaa waxa wadana waa nin dhalinyaro wadaadnimo sheeganayo waa ibtilaysan yahay walaasha طريق خوارجته هيا كاس ولا شك في ذلك طيب عن ابي هريره رضي الله عنه تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري ما نقصت من نسقامس صدقه صدقه min maalin xoola ma nusqaamiso sadaqa aad bixisay xoolahaad ka bixisay nusqaamin mayso wamaa zaada allaahu waxaa laga wadaa ma nusqaaminayso bedelkeeda ka badanna alla waa ku siinaya adduunya aakharaba waa midda labaade inta ku hadhayna waa lagu barakayn oo haddaad wax bixisay inta soo hadhay xoolo badan bay ka baraka badan yihin leanna waxaa kala duwan sideedaba xoolaha tiradooda iyo tayadoodaa kala duwan soo maa tayadu waa barakada barakada haddii wax yar lagu barakeeyo wax bada'aan bay ka fiican yihin intaad bixisay sadaqo u bixisay inta soo hadhay barakada ku jirtay khayrka ku jiray wax badan oo kale ka fiicanta waxba iska wadhiin marka talabaad weeye alla khalaf buu ku siino bedelkiina waa lagu soo dhigayo macna iyadoo laba laaban adduunyo aakhiro wamaa zaada allahu alla ma ziyaadiyo cabdan adoonku uma ziyaadiyo bicafwin cafin daraaddeed uma ziyaadiyo ilaa cizan cizi mooye wax kale uma ziyaadiyo maa zaada allahu cabdan bicafwin cafin uu dadka cafiyey ilaa cizan cizi iyo sharaf mooy wax kale uguma siyaadin xadiiskan qaybtani waxay ka hadla adiga markii muxuu ahaayey inta lagugu khaldamo oo ruux kugu xadgudbo aad naftaadu ku tidhaahdo ma ka aargoosataa mise waad iska cafidaa ma qabsataa mise waad iska dhaaftaa cafi markay kuu soo baxdo shaytaan buu wuxuu ku leeyahay oo haddaad iska cafido wax liita oon qiimo lahayn oon karaamo lahayn oo layska jiiro oo cid walba maagto waxaad noqone war wax iska celi soo kudhi maya wax iska celiyo qeyrkaa iska dabaan markaasaad sharaf yeelanaysa haddii kaleeto ruux mar walba la jiidhaad iska noqonaysaa qiimahaaga dhan baa dhimanaya nabiguise wuxuu lehy sal l saas ma ahe cafinta ayaa cizi iyo sharaf kuugu kordhaya wafeeran waa saas ruuxa xaruuriga ah ee wixii taabtaba uun isaguna taabto ee wax walba uun ka argoosta een sabir iyo cafi lahayn ma sharaf iyo qiimo mujtamaca dhexdiisa ku leedahay ya sharaf iyo qiimo male laakiin waxaa sharaf badan oo dadkuna sharfaan ilaahay agtiisana ku sharfan ruuxa markii dhib loo geysto iska cafiya dhiiggiisaa la baabiyey iska cafiya waa la xantay iska cafiyo xoolihiisa waa la qaatay oo iska cafiyo warkaasi waa boqor baa la leeyahay soo saas ma walaalaha kaasi waa boqor ah, nin la arkayba ma aha dadka dhexdoona waa ka ammaanan yahay muxuu ammaanta ku helay cafigu ku helay marka cafiga cizi iyo sharaf baa kuu kordhi mooye dulinimo ku gaari mayso waase shaydaan siduu ku waad ku duloobi buu ku dhihi saas way wamaa tawaadaca ma tawaaduco axadun ruuxna lilaahi ilaahay dartii isuma liido ilaa hadduu isu liido rafacahu allahu ilaahay baa kor u qaada tacaala korhay addoon hoos isu dhiga ma jiro ilaa ilaahay baa kor u qaada magaciisa adduunka iyo aakharaba ilaahay tabaaraka wa tacala kor buu u qaadaa dadka waa jeclaysiyaa wey macnaha sidaas weeyaan فضل شكرا الله رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة وعن عبد الله بن السلام قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ددوا أفشوا فافيا السلام سلام فافيا موتية سلام فافيا يعني عدة قرنيسي عدة قرنينين بالسلام وهي مرادو مسلمية عايلي سلامة وحي سوتشي ذاك القعيل يستعيل wasiluu xidhiidhiya alarxaama dadka raximkiinna iyo qaraabadiinna iyo ehelkiinnana xidhiidhiya waan soo marnay iyadana khayr badan in lagu gaadho wa واطعموا قوديا الطعام عمتدنا قوديا عمتد ضدك بهنسيه ساكينتا dadka dalayda dadka rafaadsan socotada dadkaana cuntada quudiya oo cuntada siiya wasalluu tukada billayli habeenkii tukada walxaal annaasu dadku niyaaman kuwa hurdo ay yihiin xaaladda ay dadku hurdaan habeenkiina salaada u kaca tadkhuluu waad gelaysaan aljannata jannadii baad gelaysaan bisalaamin nabadgelyaad ku gelaysaan idinkoo badqaba oo naar iyo dhib uusan idin taabanin baad jannada toos u gelaysaan akhraja waxaa soo saaray atirmidiyu tirmidiyu wa saxaxahu wuu saxiixiyey kadalika waxaa soo saaray ibnu maaja axmed iyo xaakim xaakimna waa saxiixiyey calaa shartihima dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani fi saxiixa alimaamu nawowina wuxuu leeyahy fi ladkaar asaniiduhu jayida buu leh xadiidku xadiis uga inta kale waan soo marnay atcimu tacaama wasalluu bileyli wannaasu niyaam baa inagu cusub waxa kale horaan usoo marnay yani habeenkii salaadiisa tukada qaar culimmada ka mid a ah cishahay ku itlaaqayaan wasawaabu waxa weeyaan habeenkii salaatu leylka laga wada habeenkii loo kaco oo muxuu ahaa cishaa marka la tukada kadib marka la seexda kadib lasoo kaco bay fadli badan tahay khaasatan habeenkii gelinkiisa dambe sida xadiis nebigu ku sal sl lay salaada habeenkii la tukadana ee salaatuleylkuna salaadaha sunnada salaada ugu fadli badan waay afdalu salaati bacda bacda almaktuuba salaatu leyl buu nabi sal ly slm salaadaha waajibka marka laga yimaado salaadaha sunnaha waxaa ugu fadli badan salaada habeenkii la tukado maxaa yeele waa xilli dadku kulligood intooda badan ay jiifaan oo la moog yahay daacadii iyo khayrkii waa xilli ninka soo kacay uu waata qur-aankuna dee tilmaamay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun sifaatka dadka muminiinta markuu alla tilmaamay tabaaraka wa tacala sidaas weyaan وعن تميم الداري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري الدين دينك النصيحة والنصيحة آه. دين كتير كي سوا الدين النصيحة دين تيو دوا النصيحة كان الحج عرفه وكالتوا الحج عرفه حج وأن عرفه دين وأن نصيحة maxaa laga wadaa tiirka asaasiga diinku waa naseexada saasaa laga wadaa yani naseexadu tiir asaasi ah bay diinta u tahay addiinu diinkii annasiixatu naseexada maxaa la yidhahdaa naseexada waxaa la yidhaahdaa waa kelima jaamica waa xiyaazatu alxadi lilmansuuxi lahu in wax kastoo dheef iyo wanaag ah aada u koobto ood u ururiso ruuxa aada u naseexaynayso ciddaad u naseexaynayso wanaagoo dhan markaad u koobto baa nasiixada la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa waa min ajmaci alkalimaati alcarabiya la yidhahda min jawaamic alkelim baa lagu tilaaqa macnaha ayb addiin alnasiixa weye alaaan liman yuu yahay u yahay naseexo liman cideebay hiya iyadu u tahay naseexada liman yay u sugnaatay hiya naseexadu waa yaa rasuul allah rasuulka ilaahay naseexadu yay u sugnaatayoo iskale qaala wuxuu uhi nabigu sal alay waslam lilaahi ilaahay bay u sugnaatayoo naseexa u tahay walikitaabihi iyo kitaabkiisa walirasuuli iyo rasuulkiisa walia'imati lmuslimiina iyo muslimiinta madaxdooda wa وعامتهم iyo muslimiinta dhammaantood muslimiinta intooda kale markii madaxda laga reebo way caamadu akhrajahu waxaa soo saaray muslim muslim baa soo saaray tayib diinku wuxuu ilaahay nasiixa ugu yahay wuxuu nasiixa ugu yahay diinku wuxuu farayaa alla in la rumeeyo sooma alla in la rumeeyo inaan cidna lala wadaajinin asmaadiisa iyo sifaadkiisa ilxaad inaan lagu samaynin sifaatul kamaal in loo sugo sifaatu naqsi in laga anfiyo waxaan istaahilin xusan istaahilin in laga anfiyo in la ateeco amarkiisa la qaato wahaakada xuquuqda rabbi leeyahay oo dhan buu diinku sugayaa oo sidaasuu alla naseexo ugu yahay ficlanna waa naseexo addoonka unu soo noqonayso laan ilaahay waxba kama faa'iido sooma ilaahay waxba uma tarto ayib kitaabka ilaahayna diinku wuxuu naseexo ugu yahay wuxuu farayaa kitaabka rumeeya waa hadalkii ilaahaya hadal alla way aanku markaad rumaysaan raaca akhrista ku camal fala ku cibaadaysta qadariya kitaabkii difaaca hormariya wahaa wahaakada kitaabkii iyo wixii uu ka mudnaa ummadda ayuu diinku sheegayaa sidaasuuna ugu yahay kitaabka nasiixa ugu yahay saas macna la diinki baa ina faraye rasuulkana wuxuu nasiixo ugu yahay diinkii wuxuu dadka farayaa rasuulka wuxuu isaga horta rasuulnimadiisa iyo risaaladiisa rumeeya wuxuu la yimid oo dhan inuu run yahay rumeeya axkaamtuu la yimid ka qaata dariiqiisii raaca weyneeya oo rasuulka qadariya jeclaada ku saliya sunnadiisii u nusreeya oo difaaca diintu la yimid hormariya wahaakada rasuulkana sidaasuu diinku nasiixa u yahay oo xuquuqdii rasuulku lahaabay yuu ummadda barayaa diinku saasuu marka rasuulkana ugu yahay aimada muslimiinta iyo madaxda muslimiinta wuxuu nasiixo ugu yahay diinku diintu waxay mujtamaca muslimkaa faraysaa madaxdiinna ateeca ka dambeeya ka amar qaata wixii khayra ugu kaalmeeya dhibkooda ku sabra jawrkooda u dulqaata ha ku kicinoo ha ku bixinoo mucaarad ha ku noqonina ha la dagaalaminoo seef ha u qaadina inay gaaloobaan mooye soomaalita u kaalmeeya ku daba tukada jihaadka u raaca oo muxuu ahaayey gaalada intaad raacdaan la dagaalama wahaakadaa xuquuqda madaxdu leedahay ee ummadda ay ku leedahay diinkaa baraya dadka ah, ila madaxdii xuquuq bay leedahay xuquuqdii ay madaxdu lahaydna diinku waa barayaa dadkoo sidaasuu madaxdana ugu yahay diinku nasiixo ugu yahay mu'miniinta guud diinku wuxuu nasiixo ugu yahay iyadoo iska cadda maslaaxdoodii iyo danahoodii uu barayaa soo ma maslaxadaada adduunye iyo maslaxadaada aakharo diin unbaa kuu sheegi soo ma yacni qur-aankiiyo sunnadaa kuu sheegaysa maxaa kuu dana dariiqeed mari seed dhibkaga badbaadi seed adduuniya aakharaba u faa'iidaysan seed aad sacaadada u gaari see shaqaawada uga nabadgeli seed isula dhaqmaysaan dhexdiinna jidkeed maraysaan maxaa idinku waajiba maxaa laydinka rabaa maxaad iska ilaalinaysaan dariiqa waxa kuu jeexayo maslaxadaada ku baraya waa diinka sooma caamatu lmuslimiinna sidaasuu diinku naseexa ugu yahay marka diinku waa naseexo saas daraaddeed ruuxu diin kama maarmo ruuxu diinta kama maarmo waa ka sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi iyo keyrkii odhanaya diinta baahida uu ruuxu u qabo iyo cuntada iyo cabitaanka baahida uu u qabo waxaa ka weyn diinta baahida uu u qabo sababtu waxa weeye diinka hadduu ruuxu waayo ruuxdiisaa dhimanaysa hadduuse cunto iyo cabitaan waayo jidhkiisaa dhimanaya ruuxdoo dhimatayo jidhkoo dhimat dhinta kee halisa ya ruuxdoo dhimataa halisan shirka dhimashadiisa dhimasho lama dhaho laakiin ruuxdoo dhimato jahli iyo shirki iyo diin la'aan u dhimata taasaa macnaha dhimashada rasmiga wa can ibni cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal ly waslam rasuulku wuxuu yidhi akaru maa shayka ugu badan oo yudkhilu geliya dadka aljannata jannada geliya akaru maa yudkhilu waxa ugu badanee geliya aljannata jannada geliya dadka geliyaa laga wadaayo taqwa allahi waa alla kacabsiga wa xusnu lkhuluqi iyo akhlaaq wanaagga su baa nabiga looga waxa waxa ugu badanee dadka naarta geliya nebi allow muxuu yahay wuxuu yidhi waa afka iyo xubinka taranka xarabka iyo xubinka taranka u badan wax dadka naar geliya waxaa la yidhi maxaa u badanoo dadka jannada geeya wuxuu yidhi xusn taqwa allahi wa xusnu lkhuluq alla ka cabsi iyo akhlaaq wanaagsan akhrajahu tirmidii waa soo saaray wasaxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu kadalika ibnu maajahna wuu soo saaray xaakim baa saxiixiyey sidaa uu sheegay tirmidina waa saxiixiyey dahabi sheekh albani fi saxiixa wuxuu leeyahay isnaaduhu xasan xadiidku marka waa sugan yahay akhlaaqda wanaagsan iyo qiimaheeduna inoo sheegay وعنه رضي الله عنه أبو هريرة وحلق ورين قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري إنكم إذنكم لا تسعون مواسع نقون كرتان الناس ضدك ومواسع نقون كرتان بأموالكم حولهم ومواسع نقون كرتان واسع ma wada gaadhsiin kartaan xoolihiina waay xoolahaagu dadka ma wada gaadhaan laanna waxaad haysataa iska yar soomaa dadka uma wada qaybin karti ayib walaakin liyasachum laakiin dadka ha u waasac noqdo ha wada gaadho minkum xaggiinna xaaluu ka ahaaday bastu lwajhi wejiga furnaantiisa wa xusnu lkhuluqi iyo akhlaaqda wanaaggeeda waxaa dadka dhan wadaad deeqsiin kartaa jirta kii ku yimaadaba haddaad wejiga u furto ma lacag bay kuugu fadhidaan ya haddaadse akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo furfurnaan iyo soo dhoweyn iyo yacni waxa weye hadal fiican iyo ma lacag bay kuugu fadhidaan intaas dadka waad wada gaadhsiin kartaa laakiin xoolo gacantaada ku jira dadka ma wada gaadhsiin karta waxaa laga wadaa taasaa dadka ku deeqi kartaane taa ka dharjiya dadka tan kale bakhaylnimana dee waa idinku jirtaa mana wada gaari karaanba dadku hadan si kasta u dadaasho macna akhraja waxa soo saaray abu ya'la wa soo saaray wakadalika abu nu'ayf al-hilya wa sahahu wa sahihi al-hakim wa sahihi kadalika yani wax weeyaan xadiiska sanadkiisu wuxuu ku wareegaya nin la yiraahdo abdullah ibn sa'id al-maqburi oo matruuk ah yuu ku saas baraadii sanadku waa dhaif jiddan waxana ku cilayay islaaminka xadiiska ku cilayay haythami sheekh albani fi dha'ifa laakiin صحيح الجامع الصغير هي صحيح الترغيب كاللبضة حديث كو كتحنيس تحسينيه سلسلة ضعيفة لو كضعيفه ضعيف نمدي سانا صح حديث حديث وان ما هو حديث ضعيف وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحيري المؤمن روح مؤمنك مرآة أخيه ولالك مرايد سوي المؤمن اي مؤمنك ولالك سمؤمنك مرايد بؤيهي mu'minku akhrajahu waxa soo saaray abu daawud wa soo saaray bi buu ku saaray hasan oo wanaagsan kadalika waxa soo saaray al-bukhari fi al-adab al-mufrad bayhaqi fi sunan wa tahsini al-hafiz al-iraqi munawi shaykh albani fi sahiha isaguna wuxuu leeyahay isnaadu hasan hadithku marka hadith sugan way al-mu'minu mir'atu maxaa laga wadaa sida muraayado kale waa ah. adiga muraayada biladayah marka saa isugu fiiriso muxuu ku tusayaa yaa ceebtaaduu ku tusay bal isha kaaga taalla qashinka wejiga kaaga yaala meesha waxa kaaga yaala iska tirta la rabo ayuu ku tusayaa ha ku tusee miyuu ku canaantay malaayadu miyay ku canaantay miyay ku dharbaxday miyay ku guulguushay miyay ku cayday soo ma inta walaalkaa ku samaynin ceebta ka tir waayo warka murtidiisu waa saas muraayaddu ceebtay tustaa wuuna iska tiraa wax dhib ah habay yaraatee markay tusaysana wax dhib ah kuma darto saasoo kale noqon marka walaalkaa muraayad baad u tahay ceebtiisa zuuli astur waxaad asturi karto wixii kalena u naseexeeyo tus oo si uu isaga tiro ha ku fadeexayn hana ku dhibin way macna طيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحيري المؤمن مؤمنك alladii muminkaasoo yukhaalitu dhex gala annaasa dadka dhex gala muminka dadka ku dhex jira ee jamcada iyo jamaacaadka iyo khayraadka iyo kala dhexgalay kula dhex jira wanaagga faraya xumaanta ka reebaya dadkiisaas dhex boodaya oo wayasbiru ku sabraya calaa aadaahum dhibkoodana ku sabraya dadka dhibka ka soo gaarayana u dulqaadanaya khayrun wuxuu ka khayr badan yahay min alladii midka laa yukhaalitu aan dhex galaynin annaasa dadka walaa yasbiru aan ku sabraynina calaa adaahum dhibkooda aan ku sabraynin mu'min dadka isaga dhex baxay oo sharkiisana kala tegay sharkoodana ka tegay iyo mu'min dadka ku dhex jira wanaaggana faraya xumaantana reebaya dhibkoodana u dulqaadanaya khayraadkana kala qayb qaadanaya ka dadka ku dhex jira khayr badan buu nabi sal alay أخرجه وحصو صار ابن ماجه وحصو صار كذلك الطحاوي ابن أبي شيبة بإسناد حسن بكسو saaray wa huwa xadiidkuna cinda الترمذي tirmidi سوء ahaaday huwa hadithuna inda tirmidhi tirmidhi aktiisu ahaaday ahmad iyo bukhari fi al-adab al-mufrad iyo غيرkoodna way soo saareen mar taadir tirmidhi soo saaray wa huwa inda tirmidhi buu ahaaday illa lakinse annahu tirmidhi lam yusammi musa magacaabin as-sahabiyya sahabiga musa magacaabin yani tirmidhi markuu wariyay sahabiga xadiidka wariyay musa sheegay laakiin waxa sheegay ibn maajah baa sheegay oo abdullah ibn umar inuu yahay ku sheegay marka saxaabiga maqnaantiisu dhib male marba hadii la hubo inuu saxaabiya sheegida magaciisa waxba laazima laana saxaabada dhamaantood udul wa xadiidka wuxuu faaiideynayaa alkhiltatu khayru min al-uzla ah, dadka la dhexgalo mukhaalatada jumcadii jamaacaadka lagala qaybgalo khayrka lala wadaago oo dhibkooda lagu sabro oo loo dulqaato oo waxay ka khayr badan tahay inaad dadka isaga dhexbaxdo asalku waa saas waana sidii saxaabadu ahaan jireen laakiin xilliye waxaa jira ay cusladu fadli badan tahay waana xilliyada qaaliban fitan ku dhacaan wax badanna aadan ka qaban karin adigiina inay ku saamayso aad ka baqayso xilliga car waatii xadiiskeedaan soo marnayo waxaa dhow buu nabigu sal lay slam inuu noqdo ruuxa muslimka xoolihiisa ka ugu khayr badan ari uu duurka ku raacanayo meelaha roobku ku do uu la aadahayo diintiisana uu sharka kala cararayo xoolaha mu'minka inay kaasi ugu khayr badnaadaan baa dhow buu nabigu sal lay slam waana xilliga fitanku ay dhacaano ayadana ictibaar bay leedahay fitanku markay jiraan cidda wax ka qaban karta ee ummadda wuxuu ka badbaadin karta inay xararta ma waa inay wax ka badbaadiso sifaad buu xilligaa u yeelo nabigu sal alay slm waa kaan soo sheegnayo idaa ra'ayta shuxan mutaacan wa hawan mutabacan waicjaalu lmari binafsihi facalayka biquwaysata nafsik watrug amra alcaam markaad aragta hawan la raacsan yahay bakhaylnimo la ateecsan yahay nin walboo tiisu la qumantoo waxba la iska dhagaysanaynin danahaaga raaca markaa marka cusladaa fadli badanoo mujtamac isaga dhexbaxa sawa laakiin intaad isleedahay dadkan ku dhex jirkooda waxbaad ka qaban kartaa dhibkoodana u dulqaado wixii khayraad ku kordhin ku kordhi taasa fadli badan macna wa an mas'ud radiyallahu anhu qala wuxuu ماشي حديث soo marnay inna mimma adraka an-nas waxir dib inoogu celiya inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwati al-ula meesha iyada ah ibn mas'ud miidin qoray mise abu mas'ud ya abu mas'ud miidin qoray abi mas'ud ba sax aniga wuxuu ii qorayaa aan ibn mas'ud buu ii qorayaa oo abdullah ibn mas'ud markaa qoraya waan almaamina baraaruji sida ma aha xadiidku waa xadiid abu saciidin al waxaan wa lahaa abu mas'ud albadri baa ba iskala hadith abdullah ibn mas'ud hadithkiisa maaha sidaas daradeed hal baraarujiyo waan halmaamay inaan baraarujiyo markaas soo mareen abu mas'uud way ama abi mas'uud وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري اللهم الله يو kamaa xasanta saad u wanaajisay khalqii abuurkayga saad u wanaajisay faxasin allow wanaaji oo qurxi khuluqii akhlaaqdeydana allow wanaaji abuurkayga allow saad u qurxisay nabigu aad buu u qurxsanaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bini aadamkao dhan baase abuurkiisa ilaahay fii axsani taqwiim toosin midii ugu fiicnay baan ku abuurnay baa layidhi tabaaraka watacaala marka ilaahu abuurkayga saad u qurxisay akhlaaqdaydana u qurxi saasuu nabigu ku ducaysan jiray rawahu axmed axmed eh? rawahu axmedu axmed baa wariyey wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana abu daawuudin tayaalisina wuu soo saaray ibnu xibbaan baa soo saaray haytami wuxuu leeyahay rijaalu rijaalu saxiix sheekh albaanina wuxuu ku saxiixiyey fi lirwa xadiidku waa xadiid sugan weeye wuxuuna kutusayaa ilaahay inaad ka barido inuu akhlaaqda kuu hagaajiyo duca kale oo kale tan soo marno iyaduna akhlaaqda ku saabsan hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi